بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته walaalyaal ilaahay baa mahadda iskale subxaanahu wa tacaala mahadda dhammaanteed waxay u sugnaatay rabbigii barbaariyey caalamiinta insha allah walaalayaal waxa aynu sii wadi doonaa silsiladeennii markaa aynu ugu magac darnay qudus annaga iskale qudus waynu kasoo warramnay taariikhdeeda bilowgeedii dhulka filistiin sidii loo soo degay iyo ciddii ugu horreysay degtay waynu ka warramnay reer bani israa'iil iyaga laftigoodu markii ay dhulka yimaadeenna waynu ka warramnay waxay joogtay yacni xalqadii labaad waxay joogtay inagoo soo gaadhsiinay markii roomaanku uu soo galay dhulka filistiin ee uu ka saaray dhammaan nimankii yahuudda ahaa ee deganaa dhulka filistiin ay nimankii markaa roomaanka ahay ay ka saareen roomaankii markaa haystay dhulka filistiin ayaa sanadku markuu ahaa saddex boqol iyo afar iyo labaatankii dhalashadii nebi ciise kadib hadda eeg waa saddex boqol iyo afar iyo labaatan sannadood dhalashadii nabi ciise kadib waa saddex boqol iyo afar iyo labaatankii ayaa waxaa ka dhacday rooma waxaa ka dhacday arrin yacni cusub arrintaa cusubna waxay ahayd yacni imberatorkii iyo hogaamiyihii dowladda e, romaanka ee qustandiin la dhihi jiray ayaa wuxuu qaatay diintii masiixiyaduu qaatay nasraanadiibuu qaatay wuu nasraanoobay waxaa la dhahaa ninkaas boqorka ah wuxua nin falsafada yaqaana wax baadhbaadha diimaha iyo wixii la midka kadibna diinta nasraanada ayuu ayuu qaatay dabadeedna sidaas ayuu ku galay diintii nasraanada ahayd waana barbilowga meesha reer yurub ama guud ahaan reer galbeedku waa markii ugu horreysay ee ay si guud markaa u qaataan nasraanada markaa waa saddex boqol iyo afar iyo labaatan sanadood kadib nabi ciise calayhi salaam markaa ninkaa qustantiin oo haystay markaa caasimadda rome ee dalka talyaaniga ka talinayay iyo sidoo kale baytalmaqdeska iyo dhulka filistiin oo dhan ka talinayay ayaa markaa wuxuu noqday nin nasraaniya wuxuuna ninkaasi markii horeba uu haystay magaalada istanbul iminka loo yaqaano oo waagii hore la dhihi jiray constantinbal ama qustantiniya qustantiniya la dhihi jiray marka waayahay ninkii markaa boqorka ahaa hooyadii waa boqorkii qustantin ee diinta nasraanada ayuu qaatay hooyadii ayaa iyaduna nasraaniyad bay noqotay kadibna waxay dhistay kaniisadda la ydhaahdo markaa kaniisat alqiyaama ee ku taalla iminka magaalada qudus marka kaniisadda lama dhisin nebi ciise xilligiis nebi ciise noolna lama dhisin calayhi salaam lamana dhisin nebi ciise yacni yacni muddo u dhow waa saddex boqol iyo dhowr iyo labaatan sannadood kadib nebi ciise ayaa la dhisay kaniisaddan waayahay kaniisat alqiyaama waxay ka dhiseen siday sheegteen meeshii ay eh, laydhahay waxaa lagu aasay nebi ciise waase iyagu sheegteen waayo waxay leeyihiin saliibka markii lagu dilay ayaa markaa saddex habeen ayuu wuxuu ku aasnaa dhulka hoostiisa kadibna wuu ka sara kacay wuu ka sara kacay maxaa looga jeedaa kaniisat alqiyaama qiyaamaha waa maxay macnaheedu qiyaamaha waxaa looga jeedaa in qofka bani aadamkaa markuu dhinto muslimku muxuu rumaysan yahay in maalinta qiyaame markay dhacdo in sare loo laga soo saarayo xabaashi in xabaashihe laga soo saarayo iyagu waxay leeyihiin saddex maalmood oo keliya ayuu ku jiray markaa xabaashi deetana wuu ka sara kacay iswa ka sare kacay markaa meeshii ay sheegteen ay dhaheen meeshaasuu ka sare kacay ee qiyaamahooda ahayd qiyaamahoodu ka kacay ayaa markaa waxa weeyaan kaniisadda ay ka dhiseen halkiibay kaniisadda ka dhiseen sidoo kale markay ay lahaayeen yacni meeshii ay sheegteen in lagu salbiyey ama wadooyinkiisi ay sii mareenna sidoo kale waxay ka dhiseen meelo lagu nasnasto oo subxaan allah yacni markii la salbinayay shabihu ciisa ninkii markaa qaatay wejiga markaa shabihii nabi ciise calayhi salaam dusha laga saaray ayaa markaa waxa weeyaan la geeyey afar iyo toban meelooda marba la istaajiyey baa la dhahaa afar iyo tobankii meeloodna waa iminka saliibiyiintu ama nasaaradu waxa weeye meelaha muqadasaadkooda ah ay markaa waxa weyan ay aada u ixtiraamaan ilaa iyo haddana markay matelayaan sidii markaa waxa weeye nebi ciise loo salbiyo waa sida iyagu sheegteen maa sida xaqiiqada siday sheegteen iyagu wadooyinkiibay maraan oo markaa madaxa ayaa dusha waxaa laga saaraya qodxaan waa sidii loo dilay marka ayay leeyihi qodxaan baa dusha laga saaray halkaa faydhana waran dheer ayaa laga geliyay labada gacmoodna musbaar baa halkana lagaga muday musbaar kalena halkana lagaga muday deetana isku tullaabta ayaa lagu muday oo lagu tallaabay muddo afar saacadood meelahaas kadibna waxa weeyaan waa laga soo dejiyo bay dhaheen kadibna gabadh baa xambaartay eeg gabadhii baa xambaartay deetana waxay geysay meel sabalka la dhada sabalka maaha meel xabaala waa god dhagax weyn dushii ayaa lagu godkii markii la geliyay ayaa dhagax weyn lagu daboolay kullu haadaa waa tanaaqudaadka iyo iska horimaadka kutubta bibaleka iyo siduu iskaga hor imanaya weeyaan marka ma gudagelayno nabi ciise miyaa la salbiyey mise lama salbinin ciddii u baahan dib ha ugu noqoto muxaadarada dheer ee aan kaga hadlay ee magaceeda la dhaho yaa giraangiriyey dhagax waxa la dhahay magaceeda yaa giraangiriyey dhagaxa oo waxbay youtube-ka ka helaysaan insha allahu tacaala yaa giraangiriyey dhagaxa waxaan ugu magac daray yani subxaan allah waxaan kaga waramayaa qaabka ay iyagu sheegteen iyo sida tanaaqudka iska soo horjeegta ee ay leeyihiin nabi ciise waa loo salbiyey marka si ay ahaataba iyagu sidaasay sheegteen meeshii waxay ka dhiseen kaniisadaasay ka dhiseen magaalada markaa qudus ay ka dhiseen marka waay qustantin ninka waxaa ka dambeeyey yacni boqorro kalea ka dambeeyey mid kaloo la dhaha jolian oo ama yulian ninkii la dhihi jiray ayaa sidoo kale subxaan allah isagu diintii nasraanada wuu ka ridoobay oo inagii nidhi markii dee qustandiin boqorkoodii uu nasraani u noqday ayay intoodii badneed iyaga laftigoodina diintii nasraanada ayay qaateen waay marka julian ayaa uga dambeeyey juliankaasi waxaa la yidhi diinta nasraanada waa ka ridoobay wuxuu ku laabtay diintii yahuudda waa inaanu sheegno romaanku markii uu qabsaday meesha dhagax dhagax ayuu u qaaday meelihii markaa haykalkii ay sheegan jireen marka waxa weeyaan eh, yahuudda haykalkii ay sheegan jireen dhagax dhagax buu qaaday waa kii burburiyay ala kulli xaal ninka markan julian markii uu qaatay diinta yahuudda wuxuu isku dayay in yani haykalkii ama macbuudkii yahuuddu ay lahayd inuu dib usoo celiyo laakiin wax kaleu ku mashquulay baa la dhahaa umay suurtogelin marka umaysan suurtogelin yahuuddu xilliyadaas waxay kaloo dileen qolyo markaa nasraani ah oo ilaahayna qur-aanka inooga sheegay oo mu'miniin ahaa iyagu diintii nabi ciise dhabtaa ah haystay oo waxay ahaayeen asxaabul ukhduud asxaabtii godka lagu lagu markaa cadaabay asxaabtii godka lagu cadaabay waxay ka dhacday dhulka markaa waxa weeyaan waa dhulka jasiiradda carabeed bay ka dhacday xijaas iyo aagaas meel u dhow oo yeman iyo sacuudiga meel xuduudeeda ah halkaasay ka dhacday gobolka najaraana loo yaqaano oo nin la yuusuf waxaa la dhihi jiray magaciisa yusuf ibnu dunawas yuusuf ibnu dunawas oo yahuudi ahaa ayaa markaa wuxuu ku guray kuwii masiixiyiinta ama nasraanada ay diintii nebi ciise dhabta haystay ayuu dab ku guro holaca uu ku guray marka hadda u baahati dib ugu laabo qisadii asxaabulukduud marka waayahay sanadkii saddex boqol iyo shan iyo sagaashankii miilaadiga ayaa dowladdii roomaankee weyneed ayaa laba laba dowladood waaweyn bay u kala jabtay qolo waxa weeyaan romaanka bariyeed bay noqdeen qolo kalena waxay noqdeen romaanka reer galbeedka romaanka reer galbeedka caasimadoodu roomay ahayd iyo talyaaniga kuwa reer bariyeedka ana caasimadoodu waxay ahayd istanbul ama magaalada qustantiniya loo yaqaanay markaa waxaa sidoo kale romaanka loo yaqaanay magaca ah al bisantiniyiin ama bisantinian bisantiniyiintaasi waa roomaankii bariyeed ayagaa waxay qabsadeen dhulka sham oo dhan waa suuriya sham waxaa soo hoosgelaysa suuriya urdun iyo filistiin iyo lubnaan aagaas oo dhan bay qabsadeen marka yaa ka telinayay falastiin xilliga roomaankii bariyeed ee bisandiniyiinta ayaa ka telinaysa marka oo ninka u talinaya waxaa la dhihi jiray hiraqal heerkal baa la dhihi jiray hiraqalkaasna ku kastoo meesha boqor ka noqdaba hiraqal baa markaa loo bixin jiray markaa subxaan allah calaa kulli xaal hiraqalkaasi way soo kala dhexdhexleen way isu soo kala dhexleen ilaa iyo laga soo gaadho xilligii islaamka marka subxaan allah ilaa iyo laga soo gaadho xilligii islaamka marka mid hiraqaladii madaxda ahaaba wuxuu ku riyooday yacni wuu riyooday wuxuu ku riyooday riyo ah in boqortooyadiisa ay ka qaada laga qaadayo oo ay ka qaadayaan oo kala wareegayaan boqorka dadka isguda boqorka dadka isguda ayaa kala wareegaya boqortooyada bisandiiniyiinta markaa buu weydiiyey wuxuu dhahay dadka isguda yaa boqor u ah yaa madax u ah qof dadka isguda waxay dhaheen masiixiyiintii dabcan dee nasraanay ahaayeen xilliga waxay dhaheen cid kaleo isguddaa meesha ma jirto waxa isguda un markaa yahuudda yahuudunbaa isgudda dabcanna nabi ciise calayhi salaam isaga waa la guday nasraanaduna waxay ahayd inay qaataan diintii dee nabi ciise dhabta ahayd inay isgudaan haddana isma gudaan dee alaabtoodu way ku taalla ilaa iyo hadda subxaan allah ismay gudi jirin calaa kulli xaal subxaan allah si ahaataba nimankii yahuuddaa baa la yidhi way isgudaan yahuuddii baa loo soo qabtay marka uu shakiyey ninkii waa sidii fircoon markuu ku riyooday maxay in boqortooyadiisa wiil reer bani israaiil uu la wareegi doono dabadeedna uu laayay soo ma aha carruurtii ama wiilashii reer bani israa'iil sidaasoo kale ayaa boqorkana wuxuu arkay in boqorka dadka gudan uu la wareegayo xilkooda markaa deetana markaa waxa weyaan dihaad iyo kacdoon ayay ku sameeyeen yahuudda marka heraqaladaasi se u kala dhexlayeen waa kii heraqalkii ayay kusoo gaadheen nabiga calayhi salaatu wasalaam sanadku markuu marayay shan boqol iyo koob iyo miilaadiga five seven one miilaadiga ayaa waxa dhashay nabiga sala allahu calayhi wasalam nebiga moxamed ayaa wuxuu ku dhashay magaalada maka almukarama sala allahu calayhi waalihi wasalam waaya xilliga ayaa boqor ahaa hiraqal baa boqor ahaa ayaa ka haystay dhulka shaam iyo filistiin oo dhan marka iyo sidoo kale masarna xitaa ka telinaya marka subxaan allah nebigu calayhi salaatu wasalaam siiradiisu waa macruuf magaalada maka markii uu ku koray muddo afartan sannadooda sala allahu calayh wasalam yacni waxy waxyiga kuma soo degin markuu afartan sanadood uu gaadhay baa waxyigii ugu horreeyey ayaa kusoo degtay isagoo jooga yacni qaarulxira godka markaa qaarulxira loo yaqaanay buurta ku taalla markaa magaalada maka aayaadkii ugu horreysay waxyigii ugu horreeyaa kusoo degay oo ahaa markaa waxa weeyaan iqra bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq iqra warabuka lakram alladii callama bilqalm callama alinsaana maa lam yaclam kuwa akhri magaca rabbigaa baa la yidhi sala allahu alayhi waalihi wasalam waayahay nebigu markii la soo bixiyey sala allahu alayhi wasalam wuxuu dacwadda uu ku bilaabay reer maka markaa waxaa kacdoonnadii reer maka waa kuwii ka hor yimi dhibaatooyinkii badnaa saxaabadiisii la laayay isaga dhib badan loo geystay subxaan allah ugu dambayn wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu maciin ama uu gargaar ama kaalmo uu ka dalbaday yacni magaalada daa'if dadkii deganaa reer bani cabdiyaallayli iyo qabaa'iladaas reer taqiif oo deganaa dhulka daa'if buu nabigu madad uu ka dalbaday wuu baxay daa'if buu tegey waxa way reer bani cabdiyaallayl nimankii madaxda meesha ka ahaa subxaan allah way soo eryadeen waxaa lagu diray nebiga yacni sala allahu alayh wasalam carruurtii bay ku direen iyo sidoo kale waxay ku direen dadkii waalnaa ama xanuunsanaya maangaabka ahaa ayaa lagu diray markaa subxaan allah calaa kulli xaal nebigii waa ka soo baxay iyagoo ay eryanayaan oo dhagxaan ay lugihiisa la dhaceen sala allahu calayh wasalam dabadeedna waa kii malagii u imanaya buuraha ee lahaa labada daamood ee buurta makaba iskugu dhufto ee uu nebigu lahaa sala allahu calayh wasalam maya ee waxaan rajaynayaa dhabarkooda in kuwo ilaahay caabudayn oo allah uu kasoo saarayo sala allahu calayh wasalam uu sidaa uu yidhi markaa magaalada maka markuu kusoo noqday ilaahay wuxuu doonay in uu farxad geliyo nebiga muxamed sala allahu calayh wasalam maadaama ay dadkii loo soo diray reer quraysheed iyo carabtii eh, uu ka dhashay ay dhagxaamin ay noqdeen oo waxa weye waxba ay garan waayeen oo diinta ilaahay ay qaadan waayeen ilaahay subxaana wa tacaala nebiga uu dheelmiyey wuu dheelmiyeyo waxaa dhacday markaa eh, leylat alisraa walmicraaj habeenkii la carroobsiiyey nebiga moxamed sala allahu alayh waalihi wasalam magaalada maka isagoo jooga dabcan reer daa'if markii ay soo eryadeen nebigu magaalada maka kusoo noqday ninkii la dhihi jiray markaa jubayr ibnu mucim ama mucim ibnu cadiyi ayaa markaa magangelye siiyey magaalada maka saasuu kusoo galay nabigu sala allahu alay wasalam markaa meel u dhow isagoo nabigu jooga markaa masaajidka xaramka kacbada ayaa wuxuu dhahay nabigu calayhi salaatu wasalaam laba nin baa yimi laba nin baa iyimi isagoo gurigiisa jooga markaa wuxuu dhahay way kaxeeyeen nebiga calayhi salaatu wasalaam deetana qalliin iyo operation baa lagu sameeyey nebiga sala allahu alayh waalihi wasalam markaa operationka iyo qalliinka labadii malag baa ku sameeyo waa la qalay nebiga oo waxaa loo diyaar garanayaa inuu xagga sare uu aado oo uu samada uu aado sala allahu calayh waalihi wasalam markaa waa soo baxay buu yihi malakul jibriil baa wuxuu u keenay daabad yacni magaceeda la ydhahdo alburaaq waa buraaqa weeyaan waa uu dhahay nebigu calayhi salaatu wasalaam indhaheedu meesha ay ku dhacdo indhaheedu ay ku dhacdo ayaa waxa weeyaan socodkeedu u gaadhaya yani haddii matalan ay konton kilomitr ay arkayso lugteedu waxay gaadhaysaa ama duulisteedu yani konton kilomitr bay hal ilbidhoosi gudaheeda ay jaraysa marka way daabad aada u dheerinaysay sala allahu calayh waalihi wasalam daabadii baa nabiga la saaray waxa laga dheelmiyey masaajidka kacbada magaalada masjidulxaraam ayaa laga dheelmiyey waxa uu tagay tegay baytilmaqdeska waa bayt ilmaqdes xilligaa waxaynu nidhi waxa haystay nasraanadii oo yahuuddu shaqaba kumay lahayn oo meesha waa laga caydhiyeyba subxaan allah laakiin aaggaa baytilmaqdeska iminka uu ka dhisan yahay baa nabiga la keenay sala allahu alayhi waalihi wasalam habeenkii markii la keenay nabiga ilaahay ruuxdii nebiyada oo dhan buu soo ururiyey ruuxdii iyo arwaaxdii nabiyadii oo dhan buu ilaahay uu soo ururiyey yacni nebigana wuxuu sheegay in mia wa cishriin alf boqol iyo labaatan kun oo nebi inay jireen walidalika abu dar wuxuu leeyahy waa jamun kafiir waa aad ba u tiro badan yihiin nebiyadu markaasuu nabiguna u dhahay nacam jamun kafiir waa dad aad u tiro badan weeyaan nabiyadu subxaan allah saddex boqol iyo dhowr iyo toban ayuun baan rasuulka ah sala allahu alayh ali wasalam ayuun baa rasuulka ah, laakiin boqol iyo dhowr iyo boqol iyo labaatanka kuni waxay ahaayeen nebiye ilaahay uu soo diray walidaalika ilaahay quraanka ugu sheego waa kii lahaa wa rusulan qad qasasnaahum calayk wa rusulan lam naqsushum calayk waa rusullada qaarna qisadoodii iyo sheekadoodii waa laguu sheegay waa kow rusulada qaarna laguma sheegin qisadoodii iyo taarikhdoodi iyo siiradoodii laguma sheegin marka way fara dhammaan nebiyadii ugu fadliga badnaa insaanka iyo bani aadamka iyo basharka ayaa ilaahay arwaaxdoodii wuxuu kusoo ururiyay baytka maqdiskaa dabadeedna waxaa imaamu noqday moxamed sala allahu calayhi waalihi wasalam imaamu alambiyaai walmursaliin imaamkii tujiyey nebiyada oo dhan iyo rususha oo dhan sala allahu calayhi waalihi wasalam markaa eeg halkaa wuxuu alla uu ku tusinayaa mar haddii nebiyadii oo dhan arwaaxdoodii ay yimaadeen ay ilaahay uu kusoo kulmiyey baytilmaqdes waxaa lagu tusinayaa xaqa aad u leedahay muslim markaad tahay baytilmaqdes cid kaa xitaa ma jirto subxaan allah annagaa iskale alqudsu lana walaysa lilyahuudi walaa nasaar qudus annagaa iskale yahuudna ma laha nasraanana meesha ma soo gelayso waay waay markaa nabiga calayhi salaatu wasalaam markii uu salaadii uu tujiyay dadkii ayaa la dheemiye marka samada ayaa loo qaaday rasuulka moxamed sala allahu alayh wasalam oo waxaa laga qaaday markaa qubbatu sahra halka maaragtay koofiyadda dahabka ah ee masaajidka qudus halkaa maaragtay koofiyadda dahabiga ah halkaa dhagaxa ka hooseeya dhagaxaas ayaa markaan laga duuliyay nebiga calayhi salaatu wasalaam dhagaxaasna waa dhagax kamid mida ah muqadasaadka muslimiinta weeyaan oo xitaa culamada qaarba waxay dhaheen wuxuu la mid yahay xajarul aswadka kacbada ayuu la mid yahay dhagaxaana hoostiisa waxa ah, waxa ah god ayaa ah yacni god buu ku yaallaa waa dhagax aada u weyn god baa ka hooseeya dadka qaar baa waxay u haystaan inuu dhagaxu uu soo laalaado laakiin dhagaxu ma soo laalaado ee god baa ka hooseeya nebigu marka halkaasuu micraajka uu ka tegey subxaan allah oo ilaahay baa duuliyay samadii koowaad labaad saddexaad afraad shanaad lixaad toddobaad ilamaya uu gaadhay maxay cinda sidratilmuntaha cindaha jannatulma'wa sidratilmuntaha geedka sidra la dhahdo oo meesha ugu dambaysa noola la istaagayo ayaa markaa nebiga sala allahu calayhi waalihi wasalam uu istaagay waayahay markuu nebigu halkaa uu tegey oo ilaahay usoo waxyooday yani salaadii ilaahay usoo waxyooday subxaana wa tacaala ayaa waxa weeyaan nebigu uu dib usoo laabtay marka xaguu dib ugu soo laabtay baytalmaqdeskii haddana xaguu aaday wuxuu u caraabay xaggaa iyo wuxuu qabtay markaa isla habeenkiiba wuxuu dib ugu laabtay xaggee masaajidka xurmaysnaa leanno safarka nebigu inuu samada uu tago no time waqti kumay qaadan zero time ayay ahay iska jir markaa imise saacnadood bay ku qaadatay imise daqiiqadood bay ku qatay waxna waa mucjisat lisraa walmucraaj weeyaan waa mucjisadii iyo miracalki iyo mucjisadii weeyaan deelminta iyo caraabidii nebiga weeyaan markaa waqti intee leeg bay ku qaadatay markuu duulaya no time waqti male le liannu khaaliqi zamani walmakaan ayaa duuliyey allihii abuuray zamankiiyo waqtigaa duuliya nebiga sala allahu calayhi wasalam dadka qaar baa waxay leeyihiin sidee buu nebigu ku tegey oo ma wuxuu dhahay anaa isgeeyey meeshoo tagay oo duulay maya wuxuu dhahay ilaahay dhegayso subxaana aladii asraa bicabdihi layla min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsa aladii baaraknaa xawlah xumaan iyo nuqsaan waxa ka nasahan allihii carrowsiiyey addoonkiisa yaa carrowsiiyey yaa carrowsiiyey nabiga moxamed allah bale anaa carroosiiyey marka maxamed isagu iskii umuu carraabin iskiina umuu duulin ee waa la duuliyey sala allahu calayhi waalihi wasalam haa marka eeg markaad ku qiyaasaysid ha ku qiyaasin yacni awoodda maxamed awooddii maxamed maaha ee waa awoodda awoodeedii quwat ilquwa awoodda awooddeedii baa duulisay rasuulka moxamed sala allahu calayhi waalihi wasalam waaya sidaa awgeed ayaa sheikhu shacrawi sheekh maxamed mutawali shacrawi yacni caalim weyn oo ka mid a ah culammada islaamka mucaasir aha dhowaan dhintay wuxuu leeyay tusaale la yaab le buu bixiyey ninkaas tusaale la yaab le wuxuu dhahay matalan tusaale haddaan idin siiyo waa la yaabantihidiin moxamed siduu xaggaa sare u ku aaday tusaale haddaan idin siiyo wuxuu dhahay tusaale waxa weeyaan matalan eh, nin baa ilmihii yaraabuu ilmihii yaraaye uu aabbaha u ahay dhalay ayuu dhabarka ku qaatay deetana buurta ugu sarraysa buuraha in la ydhahdo himilaya everest buurta ugu dheera dunyada everest buu ninkii uu fuulay markuu buurtii uu fuulay ilmihii yarana uu la fuulay ee uu dhabarka ku sitay soo maa markaa miyaan isweydiinaya war siduu ilmahan yar laba jirka ah uu kusoo galay meesha uu buurta kusoo fuulay waxaa lagaaga jawaabaya waxa lagu leeyahay ilmaha yar isagu iskii umuu fuuline aabbihii baa dhabarka ku sidoo xambaarsanaa markuu buurta ugu dheera dunyada uu fuulayay sidaasoo kale walilaahi lmathal ilacla moxamed isagu iskii umuu duulaynin ee rabbigii weynaaba le alladii asraa bicabdihi kii dheelmiyey ee carowsiiyey addoonkiisa moxamed xaggaa laga carowsiiyey masjid ilaqsa masaajidka qudus baa laga carowsiiyey marka masjidka qudus marka laga carowsiiye nebiga waxaa laguu sheegay muslim haddaad tahay adaa iskale adaa iskale cid kula lemali nasraana ma soo gelaysa yahuudna ma soo gelay wa masra nabiyina waa meesha laga dheelmiyey moxamed sala allahu calayh wasalam ula alqiblatayni qiblada muslimiinta meeshii ugu horeysay u jeestaan weeyaan sala allahu calayhi waalihi wasalam thaalithu alxaramayn saddexda masjida xaramaynka isaga weeyaan subxaan allah isaga weeyaan marka calaa kulli xaal mucjisatu lisraa walmicraaj markaasay dhacday nebigi dib u salaabtay sala allahu alay wasalam sanadkii lix boqol iyo afar iyo tobankii miilaadiga oo nabiga u noolaa oo maka isagoo jooga ayaa waxaa dhacday farisiyiintii dowladdii farisiyiinta oo markaa ka talinaysay ciraaq iyo iran iyo dhulkaasoo dhan ka talinaysay ayaa weerar waxay ku qaadeen waxay ku qaadeen markaa qudus iyo falastiin dabadeedna way qabsadeen qudus yaa laga waa laga qabsaday marka yahuuddii waa loo diiday falastiin inay galaan oo nasraanadii haysatay romaanka haystay baa u diiday inay soo galaan yahuuddu waxay raacsiisaneyd markaa farisiyiinta hadda eeg farisiyiintii bay raacsiisanay dabadeedna farisiyiintii yahuuddii ciidankiio wada dhafan oo isliku jira ayaa waxay qabsadeen falastiin bay ayay qabsadeen markaa farisiyiintu way ku gumaadeen wayna xasuuqeen nasaraanadii joogtay dhulka falastiin waaya markii la xasuuqay ayaa nebiga waxaa kusoo degay aayaad sheegaya farisiyiinta awoodda badan farisiyiintuna waxay xilligaa dowladdii adduunka ugu weyneyd ayay ahayd subxaan allah oo qabsatay oo ka adkaatay roomaankii ayaa ilaahay wuxuu soo dejiyey suuratu rom suurat rum rom wa roma wa roma ha waa roma balaag wa roma waa talyaaniga anaga iskale anaga iskale roma talyaaniga muslim ba iskale hmm. roma talyaaniga anaga iskale le leanna suuraddan oo qur'aanka aanka ilaahay baaba magaceeda la dhahaa rom muxuu dhahay nabigu alay muxuu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu eh, dhahay ilaahay subxaana wa tacala alif laamim غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون ألف لام ميم غلبت الروم رير رومانكي يرومانكي ولا كبير ويا كبير فارسينتي وكاد كادي حقا لقى قبصة فلسطين iyo baytlmaqdaskii aaggii oo dhan ay nasraanadii roomaanku joogeen oo dhan baa la qabsaday haye muxuu ilaahay dhahay marka wahum min bacdi ghalabihim sayaqlibuun roomaanka oo la jebiyey ayaa dib waxay u jebin doonaan farisiyiinta way ka adkaan doonaan aayaddaasi markii ay kusoo degtay nebigu wuxuu joogay magaalada maka deetana wuxuu dhahay nebigu sagaal sanadood wax ka yar yacni fii bidci siniin wax sagaal sanadood ka yar ayaa dawladda roomaanku intay dib usoo noqoto ayay la soo noqonaysaa dhulkii falastiin ay haysatay qudus iyo aagii oo dhan subxaan allah waa kuwii nimankii reer qureysheed dhahay say suurtagal u tahay dowlad weyn sagaal sannadood oo keliya bay roomaanku ugu soo noqon karaan bawar dawladda adduunka ugu weyn ee farisiinta ahayd waa kii abubakar uu markaa waxa weya taxadiga uu la gelayo ubay ibnu khalaf iyo nimankii kale reer quraysheed marka yaa hela sharadkii waa xilligii sharadku uu bannaanaa weeyaane waxaa helay abubakar sidii baa dhacday marka toddoba sano markay ka soo wareegtay xitaa sagaalba may gaanin sabca siniin toddoba sano keliya markay ka soo wareegtay subxaan allah ayaa waxa weeyaan roomaankiibaa weerar soo qaaday oo hiraqalkii roomaanka haystay ayaa weerar wuxuu soo iyuu soo galay falastiintii ayuu qabsaday subxaan allah falastini meeshii dhulkii beledkii falastiiniyiintu qabsaday yahuuddii la socotay markii hore farisiyiinta ayaa waxaa la yidhi waxay raaceen markan farisiyiinta intay kasoo jabeen ba waxay raaceen nasraanadii waayo waxaa la yidhi markii ay farisiyiintu meesha qabsadeen ayay farisiyiintu wixii ay markii hore ugu ballan qaadeen iyo ay lahaayeen haykalkiinii iyo waxa weya macbudadiinii baa laydin samaynayaa waxa weeyaan way u diideen subxaan allah deetana nasraanadii markaa soo raacay nasraanaduna ciil iyo cadhi u qaban yahuudda oo waxay leeyihiin kuwii maalintii dhoweytole toddoba sano ka hor naxasuuqay lixdan kun oo qof baa laga dilay nasraanada xilliga naxasuuqay maana yahuud ahayn calaa kulli xaal yahuuddii iyo markaa waxa weeye nasraanadii wada socotaa way jabiyeen dowladdii farisiyiinta aayadii ilaahay uu sheegay mucjisadii uu sheegay baa si dhaba u dhacday subxaan allah ummadoo dhan arkaysa cid waloo dhan arkaysa nebigu toddoba sano ka hor buu sii sheegay qur-aankiisaana ku qornay sala allahu alayh waali wasalam dabadeedna nasraanadii joogtay romaanka falastiin joogtay ayaa yahuuddii macooda la dagaalamaysaba xitaa ayay ku kaceen ay dheheen maan ahayn kuwii anaga na laayay ee xasuuqay way soo eryadeen markaa way soo baacsadeen marka waabay soo baacsadeen yahuuddii waxna lama siinin subxaan allah loomana ogolaanin yacni inay haykal dhistaan haykalkan ay raadinayaanna waa inagii shalay sheegaynay oo muxaadaradii hore ama qaybtin xalqadii labaad aynu ku sheegnay in gebi ahaanba romaankii markii ay qabsadeen falastiin inay magaaladiiba uu baabi'iyey hadarinyan ninkii la dhihi jiray hadayaan waa kii baabi'iyey ee booskii meeshii uu haykalku ka taagnaa macbudkii yahuuddu ama meeshii ku cibaadaysan jirtay yahuuddii masaajidadoodii waa kii ka taagay sanamkii weynaaye jubiter weynagii soo maraynay sanamkii weynaaye jubiter waa kii ka taagay subxaan ala calaa kulli xaal marka waa la baabi'iyey gebi ahaan mackaa wixii ay yahuuddu meesha ku lahayd waayahay yahay nebigu isagoo maka jooga eeg haddaba qiso kaloo cajiiba baa dhacday nebigu isagoo maka joogaba waxa u yimid niman dhalinyaro ah horeer ansaareeda waa baycat alcaqabati aluulaa baycat alcaqabati thaaniya nebigu markaa dacwaddii buu fidinayay niman reer ansaareeda labiiyo toban nin ayay ahaayeen markii dambana labiiyo toddobaatan nin baa u yimi baycaday la galeen sababta ugu weyn ee ay reer ansaareed nebiga ay baycada ula galeen marka laga yimaado inay dee yani xaqii ay ku qanceen waxay ahayd yahuud baa waxay deganeyd magaalada madiina bal arrinta hadda eeg yahuud ayaa waxay deganeyd magaalada madiina kow saddex qabiil baa degenaa yahuuddii reer bani qaynuqaac yahuuddii reer bani nadiir iyo yahuuddii reer bani qurayda waa saddex yahuudeed sidoo kale magaalada madiinana way deganaayeen magaalo u dhow eh, eh, madiino khaybar la dhahana way ka deganaayeen meelo kalena way ka deganaayeen qabiilayo kaleo yahuuda waar yahuuday maxaad carabta dhulkeeda kasoo doonteen isweydii waa inaga shalayna isweydiinaynay leanno waxay ogaayeen in xilligaa nebi uu ku soo beegan yahay nebi inuu kusoo beegan yahay walidalik baa qisada salmaan alfarisi markuu ka warramayo waa kii nimanka salmaan alfarisi radia allahu canhu markuu ka warramayo qisadiisa cajiibka aadka u macaan aadka u macaan haddaanad dhegaysanin qisada salmaan alfarisi isdeldel baan ku leeyahay lianna waa min axsani lqisas bay ka midta qisooyinka ugu wanaagsan ee saxaabada rasuulka sala allahu calayhi waalihi wasalam salmaan alfarisi markuu soo marayey wuxuu qaatay diinta yahuudda kiristaanka waxoo dhan uu soo maray ilaa markii ugu dambaysay loo sheegay la yidhi magaalada madiina halkaasuu imanaya nabiga moxamed saasoo kale yahuudduna ay ogaayeen inuu nebi ka soo baxayo magaalada madiina markaa magaalada madiinay degeen hase ahaatee magaalada madiina markay la degeen carabtii reer ansaareed oo ka koobnaa laba qabiilo waaweyn aws iyo khasraj ka koobnaa way isku diri jireen way isku diri jireen subxaan allah marka labada qabiil markay isku dhacaan waa yahuudda shaqadoodii weyan walciyaadu bilahi rabbilcaalamiin labadaa qabiil ee waaweynee reer aws iyo reer khasirajo ilmaadeene ah, markay madaxaas la galaan ayay marna waxa weeyaan way heshiisin jireen deetana halka qarash halkaasaa ka soo geli jiray marna way isku diri jireen deetana mar walba waxay rabeen inay wallacaha inay olosho meesho si markaa waxa weeyaan salaadiintooduna magac u yeeshaan maamuus oo hadhow tolo la dhaho ah wallaahi arrintaa waxaa dhameeyey suldaan hebel ha hadday isagaa dagaalka bilaabay isagaa dagaalka bilaabay walidaalik baa yahuudda waxa uu ilaahay ku tilmaamay subxana watacala fi suurati albaqara in dad ayaga ka mid ah eeg dad ayaga ka mid oo yahuuda intay caydhiyaan oo eryadaan oo baacsadaan oo beledkooda ay ka saaraan ayadoo marka horeba laga xaaraantimiyo la yidhi beledki beledadiina ha ka saarina yahuudda ayay intay ogaan iyo kac uga saaraan ayay hadhow talana marka cadow uu qabsado kii la eryaday intuu cadow uu qabsado ayay yahuuddu intay lacag soo qaado ayay madax furasho dhiibi jirtay warwaayo waayo le kuwii lagu dhahay ha dilina ayay dili jireen sababta mad garanaysaa waxay doonayaan magac bay raadsanayaan waa sida iminka sifada yahuudda madax dhaqameed badan oo soomaali baa ku dhaqma ah, moodin muslimka iyo iminka muslimiinta qaar badan baa yahuudiyoobay ficiladood oo dhan baa yahuudiyooday ilaahay ha sahlo marka umuurahooda marka madax dhaqameedka qaar walciyaadu billahi rabbil caalamiin dhammaantood ku dambaabi mayna laakiin qaar ka mida laga yaaba inay saa u fukaraan marka hore dagaal ha la galo hadhow talisaad magac u yeelatid adigu maamuus iyo sharaf aada heshiisay sida ha kida kida kida yahuudda noocaasay ku shaqayn jirta marka walciyaadu billahi rabbi alcaalamiin marka labada qabiil ee waaweyn bay isku diri jirtay mar walba labadii qabiil bay isku diri jirtay ganacsigoodana way ka faa jirtay marka iyo xoolahood iyo waxaasay ka shaqayn jireen marka waxaa dhacday xasaan ibnu thaabit oo saxaabigii nebiga shaaciru rasuulilah wuxuu dhahay nabigu maalintii u dhashay wuxuu dhahay anigu nin kuraya baan ahayo waan xasuustaa maalintii nebigu u dhashay wuxuu dhahay yahuudi baa waxay dhaheen eeg haddan xasan ibnu thaabit wuxuu leey dhegeyso yahuudi baa waxay dhaheen magaalada madiine nala deganay ayaa waxay dhaheen ba buucitha najmu axmed buucitha alyawma najmu axmed maanta ayaa xidigii axmed uu soo baxay maanta ayaa xidigii axmed uu soo baxay waa maalintuu dhashay nebigu sala allahu alay wasalam xasan ibnu thaabit baa nigu waan xasuustaa ha marka eeg yahuudiy meesha maxay u fadhiyeen inay nebiga ay sugaan waxayna ku dhihi jireen reer ansaareed ilahay baana qur-aanka ku sheegay subxaana wa tacaala waxay ku dhihi jireen reer ansaareed markuu nabigaasi uu noo yimaado intaanu raacno ayaan istiqsaal dabargoyn aan idinku samaynayna bay dhihi jireen carabtii degenayd dabadeetna carabtu kutubna may aqoonin umiyiin bay iska ahayn way kabash kabashkabashlayn jireen waxba ma garanayaan subxaan allah laa ilaaha illa allah markaa waxa dhacday reer ansaareed oo magaalada madiina ka yimid ayaa waxay maqleen nebiga maxamed oo kasoo baxay magaalada maka sala allahu alayh wasalam deetana waxay dhaheen wallahi waa nebigii waa yahuuddu inoo sheegi jirtay inugu cabsin gelin jirtay way rumeeyeen nebigii maxamed bay rumeeyeen ansaartii kadibna nebigu wuxuu usoo hijrooday magaalada madiina markuu magaalada madiina usoo hijrooday oo saxaabadii kale reer makane ay soo hijroodeen nebigu wuxuu walaalaysiiyey ansaartii iyo muhaajiriintii arrintii dhacdadii la yaabka ahayd kadibna waxaa dhacay sanadkii labaad ee hijiriyada dagaalkii beder dagaalkii beder markaa yaa ku guuleystay waa garanaysan yaa ku guuleystay dagaalkii beder muxamed rasuulullah sala allahu alayh wasalam reer qurayshyadu ka adkaaday dagaalkii beder markii laga soo laabtay eeg yahuudda waxay samaynayso saddex qabiilood oo deganaa nebigu markuu u yimi heshiis buu la galay ah inay beledka wada difaacdaan in aanay fadqalala iyo balaayo ku dhex abuurin dadka iyo fitno in aanay muslimiintu inay ka nabad galaan iyagana nabadgelyo la siiyo waa heshiiska guud ee ka dhexeeyay muslimiinta iyo yahuuddii deganeed magaalada madiina marka eeg yahuuddi waxay doontay yoolbaad wax la dhado yoolbaad waan ninkan eeg markii hore nebigu calayhi salatu wasalam markuu guulaystay dagaalkii bader waxay dhaheen tijaaban ka qaadina bal tijaaban ka qaadina subxaan allah yay tijaabada ka qaadayeen ashjacu shujcaan asad lusuud kii ugu libaaxsanaa libaaxyada geesigii ugu geesisanaay geesiyadoo nebi maxamed bay rabaan yoolbaad iyo tijaabo inay ka qaadaan dhegayso waxaa dhacday saddex qabiil bay ka koobnaayeen qabiilkii reer baynu qaynuqaac ayaa gabadh muslimada baa u timi gabadh muslimado xijaaban baa u timi markaa mid yahuudiya baa dul joogay wuxuu ihi gabadh yahay wejigaaga na tus waxay tidhi acuudu billahi min shaytaan joor waxba kuma tusena naga gabadhii way fadhiisatay dee dabcan waagii hore ma taqaana walaaliyaal surwaal ay dumarku gashtaan iyo raggu gashtaan dee may jirin gabadhii iyo ninkui waxay gashan jireen cabaayad daaweyn bay saa u gashan jireen gabadhii markaa way kada loobsato way fadhiisatay ninkana wuxuu uu joogay meel biroolayaala laga yaaba inay mindi iyo wax noocaasa ka samaysanaysa gabadhii markii ay kadoloobsatay saa u fadhiisatay ayaa yahuudigii loo diiday wejiga inay tusto ayaa intuu soo orday maradii gabadhii muslimadda ahayd maradeedii ayuu soo tidhacay uu duuduubay xagga dambe ka soo duuduubay deetana tinteeda xaggaa dambe ayuu maradii kaga xidhay soo uma jeedaan maradii xaggii dambe intuu soo duubay ayuu halkaa kaga xidhay iyadoon dareensanayn kadibna si sikadiisubay gabadhii isu taagtay markay isu taagtay gabadhii way qawanaatay muslimadda ahayd way qaylisay markaa nin muslimoo meesha joogay nin muslimoo meesha taagnaa ayaa yahuudigii maaragtay qaawiye gabadha muslimadaabuu seef buu madaxa ku kala gooyey wuu dhintay kii laba yahuudoo meesha joogay baa cadhoodo muslimkiina way dileen kii ninkii muslimkana way dileen eeg waa qadri waa ballanburin nebigu wuxuu ku dhahay hanugu xadgudbina way ku xad gudbeen waa yoolbaad tijaabay ka qaadiyeen moxamed nebigiibaa faraskii soo kaxaystay eeg waa ashjacu shujcaan asad lusuud libaaxa libaaxoodii uu soo kaxaystay eh, faraskiisi iyo ciidankiisi isku weer buu ka qabtay reer baynu qaynuqaaca subxaan allah nooga baxa beledki fadqalala iyo fitnada ah nooga baxa beledka baa lagu xukumay subxaan allah way baxeen iyagoo dulaysan beledka magaalada madiine ay ka baxeen dhulka shaam bay aadeen qaar badan halkaasi ku halaagsameen qaarna filistiin bay tageen waay taas way saddexdii qabiilada yahuudda ahaa mid ka mida magaaladii waa nebigu ka saaray sala allahu calayhi wa wasalam sanadkii ku xigay waxaa dhacday dagaalkii uxud bal hadda eeg taariikhda cajiibka eeg sanadkii ku xigtay waxaa dhacday dagaalkii uxud dagaalkii uxud yaa laga reeyey muslimiinta ayaa laga awood batay oo waa kuwii cusyaanka iyo dembiga galay nebiga maqli waayay amarkiisi deetana waa laga awood batay nebigu markuu soo laabtay iyo muslimiinta ayaa magaalada madiine waxay ka bilaabeen yahuuddii yacni khalkhal daro iyo ammaan xumo kadibna waxaa dhacday dhacdada la yaab leh toddobaatan nin oo kamida mida saxaabadii nebiga hadda waa toddobaatan nin ayaa waxa weyaan saxaabadii nebiga qura'da weliba ahaa qur-aanka akhriyi jiray ayaa nebigu niman qabiil carabeeda baa u yimi cukaad iyo qabaa'ilo kale saddex saddex qabiil baa u yimi oo dhahay waxaan u baahanay dad qur-aankana baran waan islaamnee toddobaatankii nin baa ayaa nebigu uu diray saddexdii qabiil shirqool bay u maleegeen toddobaatankii wayna laayeen toddobaatankii saxaabi hal nin baa kasoo fakaday marka toddobaatankii hadda eeg dagaalkii dhammeeya uxud ee maanta o dhan la isla dagaalamayay toddobaatan baa ku dhintay muslimiinta kaga dhintay halkana shirqool keliya ayay ku dileen toddobaatan qof oo muslimiin oo saxaabadii nebiga dabadeed maxaa dhacay waxaa dhacay walaalayaal hal nin baa soo baxsaday camru ibnu umaya eh, ibnu eh, addimri saxaabigaas ayaa markaa ka dambeeyay nimanka toddobaatankii saxaabi marka wuxuu arkay raggii oo la wada laayay oo qadri iyo ballan ay carabtii sameysay dabeedna wuu soo noqday isagoo soo socda oo cadhaysan oo seeftiisii wata ayaa wuxuu arkay geed hoostii laba nin oo hurda wuxuu u maleeyey labada nin oo hurdaa inay ka mid yihiin qabaa'iladii qadrigi iyo ballan burinta ku sameeyey maxay muslimiintii saxaabadii toddobaatankii nin laayay isna cadhadii iyo ciilkiibuu kula kacay labadii ninoo hurdo qambala kambashoodu ku qaaday halkii bay ku dhintay labadii nebigiibuu u tegay warkiibuu u sheegay waxaa la yidhi labadan in aad dishay qabaa'iladii shirqoolka sameeyeyba may ahayn markaa waxa dhacday maxay inuu nebigu magtii waa inuu bixiya diyadii u bixiya waayo waa qatlun khata si qaldan ayaa markaa waxa weeyaan labadaa nin loo dilay waaya yahuudda markaa heshiiskii muslimiinta ay la galeen waxaa kamid mid inay magtana isla bixiyaan iyo diyada hadii ay dhacdo matalan markaa nebigu uu soo baxay wuxuu u tegay qabaa'ilkii reer bani nadir oo yahuud ahaa wuxuu doonayaa inay makta ay la bixiyaan muslimiinta inay la bixiyaan yahuudi baa waxay tidhi markay arkeen nebigii maxamed yaa abalqaasim abulqaasimo soo dhawow ahlan wa sahlan diyadiis uma rabtid waanu ku siinaynaa fadhiiso way soo fadhiisiyeen nabigii calayhi salaatu wasalaam gidaar hoostii bay fadhiisiyeen yahuudi baa dib isugu noqotay eeg waa shirqoolkay maleegayaan eeg yahuudi baa dib isugu noqotay ninkii maaragtaa maanta waa inoo waxaynu yeelaynaa mataqaanaa ha gidaarkan uu fadhiyo dhagax weyn oo dhadhaara dhadhaar weyn intaynu soo qaadno ayaa qofbaa xagga sare fuulaya dhagaxa hoostiisuu kasoo tuuraya dhagaxiibuu ku dhufanayaa halkaa aynu ku dilno waxaynu dhahaynaa anagu dabayl baa soo riday dhagax ninkuna ha cararo markaa maxamed maanta khalaas halkaa aynu kaga dhammayno eeg shirqoolkii maleegan yahuudi baleeg hadda shirqoolk waayo intaasoo nebi bay dileen wayaqtuluuna alambiyaa bikayri xaq intaasoo kunoo nbintaasoo nebi bay dileen toddobaatan nebi bay hal dhagax ku gowraceen nebiga maxamedna waxay rabeen inay dilaan nebigi isagoo gidaarkii uu fadhiyo ayaa shirqoolkii ay wadaan ayaa malaku jibriil baa u yimi wuxuu ku dhahay ka kac meesha nebigu wuu iska kacay saxaabadiisii kale way la fadhiday hadda eeg cumar iyo baa la joogiyay abuubakar iyo saxaabadii kale way la fadhiyeen nebigu mar keliyun buu kacay kabihiisu qaatay uu dhaqaaqay malakul jibriil baa u sheegay marka kadibna wuu baxay magaaladii buu ku laabtay magaalada madiina ciidan buu soo kaxaystay maxamed ibnu maslama iyo raggii ciidanka watay isku weer ayuu ka qabtay wuxuu dhahay nimankani shirqool bay noo maleegin subxaan alla isku weer buu ka qabtay marka isku weerkaa markay ka hayeen ilaahay baa qur-aanka inooga sheegay yukhribuuna buyuutahum biaydihim isku weerkii markay galeen subxaan allah laga qabtay xisaarkii iyo dhufayskii way isdhiibi waayeen guryahoodii markii dambe gacmihii ayay ku burburiyeen markaa guryahoodii ay ku burburiyeen subxaan allah nebigu markaa qadrigaa iyo ballanburintaa muxuu ku xukumay yahuuddii reer bani nadiir noo dhaafa beledka baa lagu xukumay lama laynin kuwa kuwii horena lama dilin laakiin beledka nooga baxa baa layidhi way iska baxeen qadri bay sameeyeen laakiin yahuudi reer bani nadir eeg yahuudi reer bani nadir maxaa dhacay yahuudi reer bani nadiir cadho iyo ciil bay u qaadeen maxamed markii horena way u hayeen ila waa dad nebiyada lagu direen waxa dhacday kuwii way qaxeen waxay tageen khaybar meel fog may tegeen magaalada madiina meel udhowbmeel u dhow bay tageen khaybar bay tageen markay khaybar ay tageen waxaa kamid mid ahaa yahuudda reer bani nadiir xuyay ibnu akhtab ninkii la dhihi jiray oo habaartaba weyn oo yahuudi ahaa wuxuu dhahay labaatan nin oo yahuud baa isi soo kaxaysatay waxay dhaheen ninkii maxamed annagii waa waan kasoo horjeednaa waa inaan la dagaalana labaatan nin baa isi soo raacay oo yahuuda oo uu hogaaminayo xuyay ibnu akhtab ninka la dhaho xaggay aadeen magaaladii makay qabteen eeg nabiga maxamed yaa la ahaa reer qurayshada maka jooga magaaladii makay aadeen magaalada maka markay tageen maxay dhaheen war dhaheen maanta maxamed aynu weerar ku qaadno weerar aynu ku qaadno sala allahu calayh wasalam weerar aynu ku qaadno carabtii reer qarasheed waxay ku booriyeen in magaalada madiina ay weerar kusoo qaadaan intaasoo keliya kumay hadhin labaatankii yahuudda ahaa waxay u tageen sidoo kale carabtii kale reer bani qadafaan carabtii reer bani qadafaan ayaa loo tegay waxaa la yidhi reer qadafaani reer qurasheed baa diyaara idinkuna weerar nagala soo gala maxamed baynu weerar ku qaadina waayah way yaaleen labadii carabeedba way yaaleen quraysh iyo reer qadafan carabtii kale la socotay afar kun oo kamid afar kun oo qab yacni nin oo ka mid ah reer quraysheed oo hogaaminaya marka abu sufyaan iyo lix kun oo uu hogaaminayo markaa waxa wey reer qadafana ayaa markaa soo baxay waa lix kun iyo afar kun waa isku isugeyntood waan isku imisa waa toban kun tobankii kun baa waxay yimaadeen duleedka magaalada madiina nabigu wuxuu maqlay dhaqdhaqaaqoodii deetana wuxuu qoday maxay ghaswatul axsaab weeyaan waa duulaankii axsaab way isu soo urursadeen bahays yaa abuuray waxaa yahuud yaa waxaa ka dambeeyey dagaalka yahuud dhegeyso waxa dhacda dabadeedna subxaan allah nebigu markii uu arkay sala allahu calay wasalam in eh, ciidamada intaa legay soo urursadeen wuxuu qoday godkii weynaa khandaqii weynaa buu qoday waayo magaalada madiina laba dhan baa buura ahaa dhanna beera ayay ahayd lama soo geli karayn hal meel baa laga soo geli karayay halkii meelna godweyn buu ka qoday subxaan allah godkii markii uu qoday nebigu calayhi salaatu wasalaam yahuuddii waxaasoo dhan ka dambaysay soo dhiiri gelisay ama soo boorisay labadii qabiile carbeed ayaa waxa waxay u yimaadeen kuwii la deganaa eeg hadda yahuuddii kale saddex qabiil baa deganaa qabiilkii reer bani qurayde yahuudda ahaayo deganaa kusii harsanaa magaalada madiina ayuu yimi xuyay ibnu akhtab baa u yimi deetana wuxuu dhahay xuyay ibnu akhtab ninkii boqorka uu ahaa yahuudi reer eh, bani qurayde madaxda u ahaa oo la dhihi jiray kacab ibn asad ayuu la hadlayaa kasuli warkaalay laqad ji'tuka bicizi dahri ayuu ku yidhi waxaan kuula imi sharaftii adduunyada halka ugu sarraysa waanigan kuu keenay carabtii reer quraysheed oo duleedka magaalada madiina joogta waanigan kuu keenay lix kun oo carabti reer khadafaana oo duleedka magaalada joogta war sharafta ha ka hadhine maanta ballanta ka bax buu yidhi aada maxamed kula jirtid ballan buri samee ninkii ka caba eh, alasad baa wuxu uhi war rihaadhe xuyay ibna akhtibow noolamaad iman sharafta adduunyada dulligii adduunyada noola timi war maxamed waxaanu la galnay heshiis kama baxayna heshiiskiis heshiiskiisuna wax wanaaga mooyaane wax khayr oo khayra mooyaane wax kale kumaanaan arkin ee ballan burinta naga daa kamuu suulin sidiiba uu boorinayo u boorinayo boorinay boorinaya ilaa markii dambe ka kacab ibn alasadkii reer bani quraydana uu yeelay inuu ballanburin ku sameeyo yacni nabiga calayhi isalaatu wasalaam oo uu dhabarka kaga soo jebiyo magaaladii madiine marka magaaladii madiine ay deganaayeen nabigu wuxuu iska ilaalinayay godkii uu sameeyey tobankii nin inay soo dhaafaan magaaladii madiine dhexdeedii bay ka bilaabantay eeg waa qadarigii yahuudi iyo ballanburintii yahuud oo aanay muslimiintu ku talagelin tobankii kun oo halkaa jooga ayaa labiyo toban kun dad gaar laba kun oo kaleo yahuudana magaalada madiine ayay ka bilaabeen hawsha ay ka bilaabeen waa marka nabiga ay ugu daran tahay noloshiis yani waa markii muslimiinta ay ugu darnayd ha yani ma gebigooduma sagaal boqol oo muslimiinaba dagaalamayay int inta kalena qaarna badanoo munaafiqiinana way joogeen suurat laxsaab akri suurat laxsaab siduu alla u fashilinayo yahuudda ala kulli xaal qisada markaa axsaab waa garanaysaan sirada hadda u akhrisateene maxaa dhacay ilaahay baa dabayl keenay carabtii ayaa dabayshiibaa ilaahay uu ku afrogay goor habeena dabadeedna abu sufyaan baa ciidankii kaxaysta o yihi eh, sanadka dambeyn soo noqona intaanu sanadkaba dhihina ka soo bixin ba qalbigoodu alla quluubtoodu ku tuuray waqadafa fii quluubihim arucb argagax waa alla qalbiyadooda ku tuuray afkiisaba intaanu ka dhihin waynu tegaynaa wa wa wa waxay saarnaayeen geeloodii iyo fardahoodii way sii yaacayeen tagaynaa waabay sii socdeen wayba ba <laughs> cabsida ku jirta awgeed subxaan allah laa ilaaha ila allah calaa kulli xaal carabtii way yaacday yaa isku soo hadhay markaa yaa isku soo hadhay waxa isku soo hadhay nebigii moxamed iyo yahuuddi reer bani qurayd ee ballanburinta samaysay ee nebiga soo dhabarjabisay subxaan allah weliba qiso oo macruufa ba jirta taariikhda siirada laaan kaga warramnay insha allah marar kalena an kaga warrami doona nebigii baa markaa calayhi salaatu wasalaam waxa u yimi malakul jibriil dagaalkii wuu dhamaaday waxa uu dhahay muu dhamaanin malaku jibriil baa yidhi dagaalkii muu dhamaan oo reer bani qurayda xagaad uga hadhay malaa'igtiiba seeftoodii ma dhiganin adigu xagaad seefta u dhigatay nebigiibaa intuu seeftiisa u qaatay ayaa wuxuu soo u yeedhay saxaabadiisi subxaan allah ha ku tukanina meel aan guryaha reer bani quraydo ahayn ayuu yidhi waa laysi sii daayay saxaabadii reer bani quraydo ayaa afka laga galay waxa weeyaan isku weer ayaa laga qabtay subxaan allah isku weerkii markii lagu jiray cabsi baa ilaahay qalbigooda ku tuuray waa waxa weeyaan ma dagaalami karaan ilaa iyo min waraa alxijaab ah, iyagoo gabanaya mooyaane weligood yahuuddu si toosa kaagama hor imanayso waa inay cid dhabarka saaraan maraykan soo dhabarka soo saara jarmal dhabarka soo saara weligood iyagoo si toosa kul kaama hor imanayaan weligood no no no waa taariikhdooda la yaqaana waa taariikhdooda la yaqaana yahuudda subxaan allah marka nebigii maxamed baa dee joogay asad asadulusuud oo libaax libaaxoodii ahaa isku buu ka qabtay sala allahu alayh waalih wasalam way isdhiibeen markay isdhiibeen sacad ibnu macaad oo dhaawac uu ka soo gaadhay dagaalkii axsaab ayaa la soo qaaday waxa la yidhi xukun sacad baa wuxuu ku xukumay dil markaasuu nabigu wuxuu dhahay waxaad ku xukuntay xukunkii ilaahay uu carshiga fowqa carshihii fowqi sabci samaawaat toddoba sama korkoodu waa la kaga xukumay baad ku xukuntay sacado waa la dilay marka yahuuddii waa la laayay gebi intii qaan gaadhay oo dhan waa la dilay dumarkoodina waa la qafaashay carruurtoodina waa la qafaashay subxaan allah ilaahay baa duleeyey subxaana wa tacaala markii ay qadri iyo ballan burin iyo fasahaad iyo falqalalo iyo ammaan darro iyo dhibaato iyo hoog muslimiinta mar walba ay badeen sidaasuu ilaahay uu markaa waxa weyaan yahuudi sidaasuu markaa waxa weyaan ilaahay uu ku xasuuqay gacantii nebiga moxamed sala allahu alayh wasalam sidaa awgeed yahuuddu yay ugu necab yihiin adduunka muslimiinta lianna muslimiintu uma naxaan ma qoslaan may qosli jirin umay qosli jirin qadri iyo ballan burin muslimka iminka jooga dee kuwan anugu kama sheekanay kuwan waa muslim u eka weeyaan waa yahay waxaa dhacday haddana yahuuddii reer bani nadiir ee aanu nabigu laynin ee magaalada u ka saaray ee asalkoodu ahaa kuwii soo ururiyay ciidanka ee xuyay ibni akhtab uu ka mid ah labaatankii nin xaggay deganaayay magaalada khaybar nabigu magaaladii khaybar buu hadana sanadkii toddobaad ee hijriyada lix kun iyo waxa weeyaan lix boqol iyo milaadiga toddobadii sanadkii toddobaad ee hijiriyada ayuu khaybarna weerar ku qaaday cali baa loo dhiibay calankii sa ucطi raayata gadan rajula yuxibu allaha warasuulah wa yuxibuhu allahu warasuulahu nin baan beritol calanka u dhiibayaa ilaahay jecel isaguna ilaahay rasuulkiisaba jecel isagana ilaahay rasuulkiisuba ay jecel yihiin oo gacantiisa ilaahay uu ku furayo markaa khaybar dabadeedna cali ibn abi aalib ayaa seeftii qaatay uu hogaaminaya waxaa soo baxay marxab geesigii ugu weynaa yahuudda khaybar ka soo baxay qad calimad khaybaru anii marxabu shaafi silaaxa batalulmujarabu ayuu yidhi inaan marxab ahay waa la yaqaanaa oo geesi lasoo tajribeeyay oo seeftiisuna ay u diyaar tahay waan aqaana nin muslimiinta kamid mid abaa dagaalka eh, ayaa mubaaraso ula baxay ninkii buu dilay marxab baa dilay marxab wuxuu dhigmayey kun nin oo yahuud u dhigmayey yaa usoo baxay markaa geesigii muslimiinta cali ibn abi aalib baa soo baxay muxuu dhahay markaa cali qata cali wuxuu dhahay cali ibn abi aalib radia allahu canhu samatni ummi xaydarab aw fiihim bisaaci kayla saydarab wuxuu leeyahy aniga hooyaday ayaa waxay ii bixisay xaydara libaax ha libaax baa lay bixiyey libaax baan ahay buu ihi kayntiisa jooga oo ku uwaadhanaya baan waxaan ugu bedelayaa dheg laydaydo yare wax ku ku qaataan waxaan ku bedelayaa maxay baaldi weyn yacni in yar bay saa u qaadeen qof bay naga dileen kumanaan baan ka dilayaa buu dhahay cali ibn abi aalib yaa iskalay marxabo yahuudi iyo cali ibn abi aalib bum bum bum bum bum ile waa geesigii weynaa cali ibn abi aalib madaxu gooye markiiba khalas kumuu hakanin marka kumuu hakanin cali ibn abi aalib markay hakanin marxabkii yahuudigaa kunka nin u dhigmaya laga dilay walaalkii baa soo orday kiina wuu dilaa cali subxaan allah albaabkoodii yahuudda oo la yidhi toban nin oo keliya qaadi jirabu ayuu galay cali ibn abi aalib xoog uu ku galay awooddii ilaahay uu siiyey subxaana wa tacala geesigii muslimiinta ayuu ahaa waa laga qabsaday adigu calaa kulli xaal siirada ku barateen waa la qabsaday khaybar yaa la wareegay muslimiintii yahuuddii waxay noqotay qaar yaaca oo jasiiradda carbeed ka orda iyo qaar dulinimo ku noolaada waayo subxaan allah markastay ballanburin ay ku sameeyeen nbiga nebigii calayhi salaatu wasalaam isaguna uu ka argoosanay waay taasi waa yahuuddii wixii dhex maray muslimiinta wixii dhex maray waxaynu dib ugu noqonaynaa filastiin filastiin maxaa ka dhacay waxaa ka dhacay waxaa haystay romaankiibaa haystay oo markii hore farisiyiintaa qabsaday deetana ba dib u qabsaday waay romaankii qabsaday yahuuddii joogtay filastiin wuu u diiday in ay inuu wax uu ogolaaday inay wax dhistaan inay wax dhistaan waa u diiday kadibna nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu warqad u qoray roomaanka ninkii boqorka u ahaa hiraqal la dhihi jiray ayuu warqad u qoray saxaabigiisii markaa waxa weeyaan dixyat alkalbi ba warqadii loo dhiibay nin aad u qurux badan aha ayaa warqadii qaaday subxaan allah wuxuu joogaa markaa boqorkii hiraqal wuxuu joogaa magaalada iliya iliya waa maxay waa qudus oo markii waxaynu nidhi ninkii hadayaan la dhihi jiray roomaanka markuu burburiyey magaalada jeruusalem baa waagii hore la dhihi jiray ama orshaliim waa kii magaaladaba tirtire magaalo kale cusub ka duldhisay ee u bixiya iliya marka xilligii nebigeena magaalada qudus waxaa loo yaqaanay iliya hiraqal boqorkii markaa roomaanka ka telinaya wuxuu joogay magaalada iliya buu joogay saxaabigii baa warqadii buu u dhiibay marka warqadii markii uu akhriyey wuxuu dhahay yaa nin carbeed oo aaggan yaa jooga dabadeedna abu sufyaan oo dhulka shaam ka ganacsanaya lasoo qabtay oo waxaa la yidhi ninkan ayaa reer quraysheed ah oo dadba ugu dhow waa kii qisada macruufka waraystay iiga waran ninkan ma hadda ka hor buu ma cid baa yacni ma nebinimu ma cid eh, yani nebinimo sheegato ka horreysay baa jirta maya buu yihi been miyuu sheegaa maya buu yihi sifadii nebigo dhan iyo akhlaaqdii nebigoo dhan buu ka warramay subxaan allah deetana wuxuu dhahay wallahi waan ogaa inuu soo baxaya buu yihi nebigaas waan ogaay waxa la yidhi ninka hiraqal waxbuu akhriyi jiray waagii hore marka wuxuu dhahay waan ogaa inuu nabigaas uu soo baxayo umanaan malaynaynin in uu idinka uu yahay inuu nin carbeed uu yahay uma malaynaynin haddaan isaga agtiisa joogi lahaana cagihiisa ayaan dhaqi lahaa buu yidhi heraqal ah, dabadeedna wuxuu isugu yeedhay heraqal roomaankii oo dhan buu isugu yeedhay reer yurubtii joogtay dhulka shaam oo dhan buu isugu yeedhay intuu tegay ximis ayuu isugu yeedhay wuxuu dhahay niman iyo dhegaysto nebigaas ayaa soo baxay weynaan ognahay inuu nebigaasi inuu nebi yahay oo rasuul uu yahay caalamiin rabbiga caalamiintuu soo diray ee si markaa waxa weeyaan dowladdeennu ay uu abaado oo weligeed ba aynu jirno aynu rumaynan ninkan deetana way qayleeyeen fatanaakharu way qayliyeen buu leeyahy xadiisku wuxuu ley fatanaakhar way buuqeen subxaan allah dabadeedna subxaan allah markuu arkay in boqortooyadiisii iyo iyo islaamnimo boqortooyadeeda iyo islaamnimo boqortooyadeeda iyo islaamnimo wuxuu doortay boqortooyadiis nabigu wuxu uhi alayhi salaatu wasalaam wuxuu doortay boqortooyadiis adduunyuu ka doortay markaa islaamnimadii hadduu islaami lahaa subxaan allah dunidao dhan way islaami lahayd xilliga illa waayo inuu oo adkaysta weyaan imtixaan islaamku waa imtixaan ilaahay baa doonaya inuu qolubtiina uu imtixaamo marka calaa kulli xaal dowladda roomaanka dabadeedna waxaa dhex maray nebiga calayhi salaatu wasalaam dagaal dagaalkii la dhihi jiray ghaswatu mu'ta mu'ta mu'tana markaa saddex saxaabi baa hogaaminaya waa zayd bn alxaarisa iyo jacfar bn abi aalib iyo cabdullaahi cabdillaahi saxaabigii kale magaciisa muxuu ahaa radi allahu canhu cabdillaahi saxaabigii kale gebyayey nebiga shaaciru rasuulillahi ka mid ahaa waxa weeyaan zayd bn xaarisa iyo jacfar ibn abi aalib iyo cabdillaahi ma xasuusataan saxaabiga kale cabdillahi maxaa u dheeraa aabihii magiciisa sheega saxaabiga shaaciru rasuuliillah soo xasuusta insha allahu tacaala cabdillaahi cabdillaahi cabdillahi cabdillahi subxaan allah cabdillahi ibn xudaafa may calaa kulli xaal nebigu wuxuu magacaabay may cabdillahi ibni sayd maaha la la la la may waxaa la dhihi jiray cabdillahi ibnu rawaxa weeyaan <laughs> waa cabdullahi ibnu rawaxa allahu akbar allahuma laka alxamd waan soo xasuustay cabdullahi ibnu rawaxa weeyaan waa saxaabigii markaa zayd ibnu xaaritha waa kow jacfar ibn abi taalib iyo cabdullahi ibnu rawaxa waa saddexdaas saxaabi weeyaan saddexdaas saxaabi buu nebigu wuxuu magacaabay zayd baa ugu horeynaya hogaamiyaha koowaad jacfar baa ku xiga cabdillahi bn rawaxa ku xiga way socdeen waxay tageen meesha la muuta oo dhulka shaam ku taala dagaal baa dhex maray subxaan allah waa laga tiro badnaa laba boqol oo kun oo ciidan oo roomaankaa baa yimi dabadeedna ciidamada waxa ku ka mid ahaa askartii socotay waxaa ka mid ahaa asadu waxa weeyaan sayfullahi almasluul khaalid ibn lwaliid baa ka mid ahaa saddexdii saxaabi waa la dilay zayd baa la dilay oo jacfar baa la dilay oo cabdullahi ibn rawaxa la dilay ridwaan ullahi calayhim dabadeedna taladii waxaa la wareegay eh, khaalid ibn lwaliid dabadeedna waa kii arrintii cajiibka ahayd sameeyey ee ciidankii kasoo badbaadiyey dhimasho rasmi ah kasoo badbaadiyey waa laga tira badnaa saddex kun bay ahaayeen gebigoodu ciidanka kalena waxay ahayn laba boqol oo kun oo romaana ah. oo kun boqol kun oo carbe carabtii la socotay romaanka iyo boqol kun oo romaan oo reer yurub bay ahaayeen subxaana allah kadibna eh, nabigu calayhi salaatu wasalaam sanadkii sagaalada hijriyada wuxuu weerar haddana dagaal kale ayuu ku qaaday nimankii romaanka ahayd ghaswatu tabuk tabuuk bu waa tagay tegay nebigu calay slam sham buu iyu tegey dabadeedna hiraqal oo boqorkii romaanka ahabaa cabsaday nebigii baa joogay iminka dagaalka markii hore nabigu wuxuu soo diraya sariyaad rag eh, saxaabadiisa kamid iminka muxamedun rasuulullahi baa tabuk tabuuk markaa hiraqal baa wuxuu dhahay waryaadhe wax ma idiin ninkani waa nebi haddaad iminkaba iskaga tagtaan wallahi wuu guulaysanaya markaa muu soo dhaqaaqin maa xaraku saakinin wax may soo dhaqaaqin guryahooda kamay soo bixin nabigu bil iska dhan buu fadhiyo fadhiyuu sugaayay may soo bixin <laughs> waa maxamed rasuul llah sal allahu alayh wasalam kadibna sanadkii tobnaad ee hijiriyada nebigu markii uu soo xajay xajkiisii sagootinta intaanu geeriyoonin waa kii sii dardaarmay in ciidan la diro jaysha usama ciidankii usama ibnu zayd uu hogaaminaya markii aabihii la dilay kadib kadibna sanadkii koobiy tobnaad ee hijriyada nabigu u geeriyooday sal allahu alayh markuu nabigu geeriyooday kadib maxaa dhacay abubakar baa xilka la wareegay wixii ugu horreeyey abubakar uu qabtayna waxay ahayd ciidankii nebigu uu dhahay hala diro oo dhulka shaam ha loo diro hala dagaalamaana jeishu usama ayuu diray way soo guulaysteen ciidankii usama ibnu zayd dib bay usoo laabteen subxaan allah kadibna waxaa dhacday riddadii weyneyd ee ka dhacday jasiiradda carbeed way ridowday subxaa kuma raagayna taana waan ka warramay dhowr jeero hore haddaad u baahatana dib ugu noqo taariikhdii abu bakr asidiq radi allahu anhu waa yahay haddana waxaa bilaabantay futuuxaadkii waaweynaa iyo islaamka ayaa bilaabantay wuxuu abu bakar uu diray afar nin oo saxaabada nebiga ka mid mido waaweyn oo ka mida saxaabada ugu geesiisan waxa ahaayeen camru bn alcaas radi allahu canhu kow laba waxaa la diray yaziid ibn abi sufyaan waay waa laba waxaa kaloo la diray abu cubayda caamir bn ljaraax saddex waxaa kaloo la diray shuraxbiil ibnu xasana afartan nin ciidamo mid walba uu ciidamo uu hogaaminaya ayaa la diray mid waxaa loo diray hira waxaa loo diray magaalada dimashq inuu weerar ku qaado midna magaalada xims eh, midna wadanka urdun midna dhulka filistiin ayaa loo kala diray kadibna roomaankii baa waxay ciidamo ciidda ka badan bay isu soo urursadeen dabadeedna cumar oo ahaa ra-iisul wasaarihii gacantii midigee koowaade abubakar ayaa wuxuu faray abubakar in ay ciidamadu isu yimaadaan oo hal goob isugu yimaadaan sidii baana dhacday marka hal goob bay ciidamadii isugu yimaadeen macrakatil ajnaadin ayaa dhacday kadibna macrakatil yarmuuk ayaa ku xigtay dagaalkii yarmuuk khaalid ibn lwaliid xilligaa wuxuu isaguna dagaal uu ka waday dhulka ciraaq iyo dowladda farisiyiinta ayuu dagaal uu ka waday dabadeedna abubakar baa wuxuu faray khaalid abuubakarow dhulka ciraaq ka tag oo waxaad tagtaa macrakatil yarmuuk dagaalka yarmuuk ee lagu kala baxayo subxaan allah aad waa kii safarkii cajiibka ahaa ee aan adduunka hadda ka lagu arkin dibna loogu arkin eh, galay ee intuu ciraaq uu ka baxay wadadii aan weligeed bacii marin uu maray subxaan allah shan maalmood wax ka yar ayuu ku gaadhay macrakati yarmuuk dagaalkii yarmuk markaa shan uu maray noqday shan nin oo madax waa khaalid iyo camru bn alcaas iyo yaziid ibn abi sufyaan iyo abu cubayd camr bn jarax iyo shuraxbiil ibn xasan iyo khaalid ibn waliid shantaa nin bay ahaayeen shantii nin baa markaa wada hadlay khaalid baa u khudbaday oo wuxuu dhahay nin kastaaba maalin ayuu amiir noqonayaa maalinta ugu horraysayna aniga ii daaya waa loo daayey marka ile waa khabiirkii weynaa ee caskariga ahaa ee militariga radi canhu arda waa dowladdii roman subxaan allah oo laba boqol kun oo ciidan ayay wateen marka muslimiintuna waaba afartan kun weeyaan iyaguna waa laba boqol kun mar walba waa laga tiro badnaa muslimiinta subxaan allah dabadeedna waxay sameeyeen nimankii romaanku ciidamadoodii ayay silsilada ku xidheen ilaa ciidan gaadhaya afartan kun ciidan gaadhaya ayay lugaha silsilad kaga xidheen waxay uga cabsanayeen inay goobta dagaalka ay ka yaacaan inay goobta dagaalka romaanku ay ka yaacaan markaa silsilada lagu xidho miidaama dhegamale bay ahaayeen ha miidaama dhegamale nin dhimanaya buu ahaa markaa waa inuu ugu yaraan qof dilaa iyagu saasay ugu talagaleen maadaama lugta laga xidhay ma baxsan karo marka qasab waa inuu guulaystaa noloshiisu waxay ku xidhan inuu guulaysto iyagu saasay ugu talagaleen laakiin taa bedelkeeda haddii ciidanku uu jabo dhammaantood afartanka kule way dhimanaya waana tii dhacday marka tii dhacday weeyaan khaalid markaa mubaarasadiibaa soo laysu soo baxay subxaan allah waa kii dilay ninkii romaanka ahaa wuu dilay ugu soo baxay radia allahu canhu ardaah ciidankii dagaalkiiba waa la isgalay waa la isjafay waa la isgalay waa la isjafay waa la isgalay waa la isjafay subxaan allah kadibna khaalid ibn lwaliid ayaa warqad baa u timi subxaan allah nin warqad sida warqad sida subxaan allah warqadiibaa u timi wuu furay waa goobtii dagaalkayda lagu jiro warqadiibuu furay fa subxaan allah wuxuu warqadda ku qoran maxay khaliifkii rasuulka ilaahay abubakar baa geeriyooday radia allahu canhu arda waxaana xilkii la wareegay cumar ibn alkhadaab iyadoo goobta dagaalka la jooga ayuu geeriyooday abu cumar abubakar asidiiq datana cumar baa la wareegay xilkii radia allahu canhu ardaa kadibna warqadii wuu ka qariyay dadka muslimiinta wuxuu dhahay ahlan wa sahlan waad mahadsan tahay dagaalkii buu waday bartanka wuxuu kala kaxeeyey ciidamadii farisiyiinta ah ee fardafuuladii romaanka iyo kuwii lugeynaya buu kala kaxeeyey way kala durkeen way kala durkeen ilamaaya aya ay cabsadeen kuwii fardafuulada ahaa saxarahay u yaaceen yaa soo hadhay muslimiintii iyo kuwii lugeynaya romaanka ah. gamtun buu ka dhigay gamt afartankii kuna silsilada ku xidhnaa horta waa la laayay midhkamuu hadhin arbiciin alf halkii bay ku dhinteen waxaa la leeyay boqol kun dad gaadhaya ayaa romaanka maalintaa ka dhintay khaalid ibnu waliid iyo ciidankii muslimiinta maray gebigoodiiba waa la baabiyey subxaan allah macrakati yarmuuk waa macrako weyn oo islaamka iyo magaca kule weeyaan waxaana waxay la yaab noqonaysa dhalinyarada dadka muslimiinta may ma yaqaanaan wallahi dad badan badan may maqlin macrakat alyarmuuk iyo macrakat alqaadisiya iyo macrakati xitiin duulaanada waaweyn ee islaamka iyo muslimiinta ciseeyey iyo sharafta u yeelay mabay baranba subxaan allah wahada yani waa wax lala yaabo weeyaan calaa kulli xaal dagaalkii yarmuuk markii uu dhammaaday oo roomaankii ay jabeen markiiba waxay muslimiinti waxay qabteen dimashq suuriya qabteen si suuriya dimashik bay waxay ku qaadeen isku weer ayaa laga qabtay subxaan allah markii isku weer ay ka qabteen muddo dhowr bilooda markii ay isku weer ka hayeen iyo xusaar iyo goodoon ayaa habeen habeenada ka mid ah boqorkii nistus ibna nastus ayaa oo ahaa waaligii badho saabkii u fadhiyey romaanka magaalada dimashik ayaa ilma loo dhalay ilma markii loo dhalay xilligii barafkana way ku beegnayd muddo dheerna waxa lagu hayay goodoon askartiisibuu isugu yeedhay waliima oo allabari ahayd iyo markaa martiqaad baa loogu yeedhay askartii way iska cuneen habeenkaas waxaa la socday habeenkii muu seexan jirin khaalid ibn waliid khaalid ibnu waliid baa la socday wuu dareemay markiiba sallaan buu soo qaaday xadhka ka samaysan gidaarkii magaalada dimashq ayuu ku booday wuu lugeeyey wuu lugeeyey buu qaatay wuu takbiirtay allahu akbar buu yidhi ciidamadii muslimiinta kuwii isagu uu hogaaminayaba sallaankii xadhigga ahaa bay la fuuleen wuxuu istaagay barandihii yacni meel barandaa buu dushooda istaagay laba ninoo albaabka saa u dul taagan buu u yimi wuu ku soo booday wuu dilay labadii albaabkii buu furay muslimiintii o dhan baa hal mar soo wada galay albaabkii dimashik ayay soo galeen saa markay u soo galeen way ogaadeen in in dimashik la furanayo qolyihii kale muslimiinta sida abu cubaydiya eh, raggii kale oo iyaguna dhanka kale markaa waxa weeyaan albaabada kale joogay ayay qolyihii reer dimashik heshiis la galeen oo albaabadiiba markiiba fureen dabadeedna waxaa isku soo galay ciidankii khaalid iyo ciidankii abu cubayda caamir ibn aljaraax khaalid wuxuu leeyahy anaa furtay xoog baan ku furtay oo awooddeyda awooddii muslimiinta lagu furtay subxana allah dagaal baa lagu furtay abu cubaydana wuxuu leeyahay maya ee eh, musaalaxay nala galeen subxana allah marka waxa la yidhi magaalada dimashik ha la kala qaybiyo qaybna dagaal baan ku furanay qaybna heshiis baan ku furanay axkaamta sharciga iyo furuucaadkeeduna way kala duwantahay taana booskeed iyo maqaamkeed imika ma joogin calaa kulli xaal magaaladii dimashiq ee ugu weyneed dhulka sham oo dhan muslimiinta furtay waxaa furtay khaalid ibnulwaliid iyo abu cubayda iyo raggii muslimiinta ah saxaabatu rasuuliillah ximis bay haddana way ka soo baxeen markii ay qabsadeen dabcan ximis oo magaaladii labaad ee suuriya ugu weyneed haddana weerar bay ku qaadeen waa la qabsaday camru bn alcaas radi allahu canhu yaa isna urdun buu tegey iyo sidoo kale eh, mucaawiya bn abi sufyaan subxaan allah weerar bay ku qaadeen isku weer bay ka qabteen eh, urdun iyo waxa weeyaan baytlmaqdeska camru bn alcaas wuxuu ka hayay weerar maxay meesha urdun oo waxaa joogay halkan nin markaa bara saabkii aagaas dhulka falastiin oo dhan haystay iyo urdun oo dhan uga telinayay markaa waxa weeyaan roomaanka uga telinayay ah oo ardaboon la dhihi jira inayn maskax badan lahaa haddaad u baahatidna taariikhtii cumar ibnu khadaab baan kaga warramay insha allahu taala haddaad u baahataan e, e, taariikhdoosu faahfaahsan kadibna waxaa dhacday abu cubayda ciidankiisii baa yimi wuxuu isku waar uu ka qabtay magaaladii qudus qudus eeg qudustii waxa weyan islaamka alquds alqudsu lana qudus annagaa leh bal eeg haddaba waxa dhacday qisada dhacday iyo cajaayibka dhaca meeshan eeg abu cubayda wuxuu ka qabtay isku weer iyo go'doon ayuu ka qabtay magaaladii qudus okay way si wanaagsan maasha allah tabaarak allah ninkii maaragtay batriqii ninkii nasraaniga ahay roomaanka wadaadkii ugu weynaa nasraanada ayaa wuxuu yidhi yaa yaa ciidankan inagu haya isku weeg waayo deetana waxay dhaheen nink waxay dhaheen waa ni niman sidana sidana sidana niman nimankii bay sifeeyeen muslimiinta ahaa kadibna mar keliya bay muslimiintii takbiirteen deetana roomaankii waxay u qaateen inuu yimi khaliifkii muslimiinta cumar ibnu khadaab cumar alfaaruq inuu goobta dagaalka u yimi deetana ninkii wadaadkii ugu weynaa magaalada qudus baa kabash kabash leeyay markaa wuxuu dhahay war dhegayste waxaanu ka helaynaa kutubtayada in magaaladan qudus ay iska leeyihiin oo uu furanayo nin dhulka balliciisa iyo dherarkiisaba furanaya oo nebigooda muslimiinta saaxiib la ah magaciisuna saddex xaraf uu yahay cayn miim ra hadduu ninkaasi uu ku jiro wax waxway khalaas waanu furaynaa magaalada qudus haddaanu ku jirina niman yo dagaalama buu yidhi waa la eegay waxay dhaheen ninkaa noo magac noo macnee ninkaas waayo wuxuu dhi ninkaas waa nin dheer oo bidaar leh oo aada u dheer oo dadkao dhan laga dhex garanayo oo xoog weyn oo kida kida sifooyinkiisoo dhan buu sheegay waa ninkii nasraaniga ahaabaa wuxuu leeyahay hadduu ninkaasi uu ku jiro waxa weya khalaas fura albaabada magaalada hala wada fura magaalada albaabadeed oo dhan subxaan allah calaa kulli xaal maxaa dhacay marka waxaa yimi abu cubayda way arkeen inaanu ahayn ninkaasi inaanu sifooyinkii la sheegay inaanu lahayn ninkan cayn miima ra magaciisu saddexda xaraf yahay waayo waa cumar ibnu lkhadaab cumar alfaaruuq weeyaan weerarkii dhowr bilood qudus ay abu cubayda iyo ciidamadii muslimiintu ay ku hayeen subxaan allah kadibna saxaabadii baa wareysatay nimankii badaariqadii iyo nimankii madaxda wadaadadii markaa qudus joogee nasraanada ahaa waxay dhaheen weligiin soo geli maysaan ilaa iyo uu yimaado ninka cayn miimra uu yimaado mooyaane soo geli maysaan haddaba cayn miim ra ninka magaciisu ka koobo cumar ibn khadaab ahaa cayn mim waa ca iyo miim iyo ra waa cumar weeye saddex xaraf buu ka koobna ayaa soo baxay markaa radia allahu canhu arda ciidamadii dawladda muslimiintu eega dhulka faris bay joogaan dowladdii farisiinta adduunka ugu weyneyd way ku leefeen dowladdii roomaanka waa lagu leefay suuriya waa laga qabsaday ximis meel walba urdun falastiin oo keliya hadhay ciidan markaa eh, yacni eh, isaga markaa ilaalinaya subxaan allah may jirin deetana cumar wuu soo safray muxuu ku soo safray wuxuu kusoo safray hashiisi yaa la socda wiil yar oo mawlihiisa ahayo saalim weeyaan ayaa la socda markaa waxa weeyaan saalim wuxuu dhahay anaa ku hogaaminaya wuxuu dhahay cumar maya marna anaa ku hogaaminaya marna adaa i oo labadeenna waan u kala degaynaa yacni neefkii hasha ahaa oo midkeenba mar buu ku safraya ku nasanaya marka yani sidii bay u socdeen halkaas waxaa ka soo galay meeshii iyadoo la joogo muslimiintii iyo subxaan allah iyo nimankii romaanka iyagoo meeshii jooga ayaa waxaa soo galay nin hogaaminaya hashi oo cumar baa markii uu ku soo dhowaa magaalada qudus ayaa waxa ku soo beegantay xilligii uu ka degayay hasha ee uu hogaaminayay deetana salim ayaa yidhi may cumarow ha ka tegin waxa weeyaan ana aan ku hogaamiya may buu yidhi cumar wuu ka diiday fuul wuu fuulay marka siduu saa u soo socday ayuu wuxuu ku soo beegmay meel dhooba ah iyo dhiidhi kabihiisu la bax dabadeedna waxaa halkaa ka soo baxay eeg halkaa imika waxaa arkaya saxaabadii nebiga oo dhan ayaa halkaa joogta gebi intii dee waxa weya dagaalka ka qayb gashay iyo nimankii gaalada nasaraanada ahaa ee magaaladooda la furanayay halkaana cumar baa soo socda wuxuu wataa hashi nin baa hasha saaran mawlihiisii hadda waa wiilkii u baa hasha saaran meeshii dhiidhiga ahayd markuu kusoo beegmayna kabihiibuu soo qaatay isagoo lugihiisu ay dhiidhi leeyihiin oo kabihiisina gacantaana ku sita gacanta kalena uu ku hogaaminaya hashi ayuu soo socday wuu soo socday wuu soo socday ummadii o dhan cajiib wallahi dadkii o dhan way yaabeen subxaan allah abuu cubayda ka soo horbaxay marka wuxuu dhahay yaa amiira almuuminiin amiirkii muuminiintow maanta ma waxa weeyaan guushii ugu weyneed islaamkaynu gaadhaynaa waa maxay sidani maxaad ugu iman weyday markaa waxa weeyaan xawaashi badan iyo ciidamo badan iyo askar badan iyo waxa weeyaan kaasuu intuu halkaa uu saa u qabtay markaa waxa weeyaan gacantiisa uu kaga dhuftay laabta ayuu yidhi cumar alla bal muu hadalka afkiisa uu ka soo baxo qofaan adiga aan ahayn abucubaydu subxaana allah marka waxaa la yidhi maradii uu sitay xitaa maalinta cumar maro waxay ahayd yacni daloolo intay yeelatay kadibna la ragcay waa la ragcay wuu toli jiray markaa cumar radia allahu canhu arda nin adduunka ka saahiday buu ah subxaan allah magaaladii markaa dee cumar markii arkeen waxaa la yidhi saxaabadii muslimiinta iyo dadkii islaamka ahaa o markii ay arkeen amiirilmuminiin oo soo socda ayay mar takbiirteen allahu akbar buurtii uu soo galay waxaa loo bixiyey mukabira waa meeshii laga takbiirtay saxaabada rasuulku ay ka takbiirteen falastiin markuu qudus soo geliyay bal hadda eeg bal hadda eeg sharaftii iyo cisiga islaamka marka cumar wuu soo galay marka subxaan allah radia allahu canhu a ardaah markii uu soo galay ayuu heshiis iyo musaalaxa ayuu la galay heshiis ayuu la galay nimankii nasaarada ahaa ee meesha joogay marka jizyaa laga qaadiyay ama madax furasho ayaa laga qaadiyay madax furasho ayaa laga qaadiyay nimankii nasaarada ah waa laga awood batay islaamkii baana meeshii qabsaday cumar markuu magaalada qudus uu soo galay wuxuu weydiiyey yahuudi meeday meeshii yacni baytlmaqdeska baytilmaqdisku waa maxay bimacnaa waa meeshii nabi sulaymaan u dhisay waa meeshii haykalka iminka ay raadinayaan ay raadinayaan marka waxa weeyaan yahuuddu haykalkana waa inagii shalay sheegnay macbuudkooda waa meeshay ku cibaadaysan jireen oo intaasoo jeer la burburiyay sidaanu sheegnay aanu sheegnay marka waxa meeshiiba waa laga waayey wax haykal ah subxaan allah dabadeedna waxa ay tuseen dhagixii nebigeenna laga duuliyey ma ujeedaa dhagixii nebigeenna laga duuliyey sala allahu calayh wasalam oo yahuuddu laftigooduna ay qiblo ka dhigan jirtay marka maadaama masiixiyiintii nasaraanadu ay haysteen qudus dhagaxa maxay ka dhigeen meel kudaafada kudaafad wax kal way ku tuuri jireen iyagoo ka argoosanaya yahuuddu markay awoodda lahayd ee xilligii nebi ciise calayhi salaam ay nabi ciise dileen ilaahoodii de iyaga agtooda ilaah buu ahaa subxaan allah ay dileen ay uga argoosanayaan ayay markaa waxa weeyaan waa kuwii haykalkoodii macbudkoodiiyo wixii oo dhan baabi'iyey doonaan ka yeeleen dhagaxii nebigana waxay ka dhigeen markaa waxay ku tuureen walciyaadu bilahi rabbi alcaalamiin Ehm, meeshii laga duuliyey nabigeena sala allahu alayh wasalam kudaafad bay ku tuuri jireen dhiig bay ku tuuri jireen wax walba way wasakhayn jireen nijaasayn jireen marka kadibna cumar baa markaa intuu gacmihiisa faytay ayuu dhagixii nadiifiyey dabadeedna aagiis ayuu ka dhisay masaajidka qudus yaa dhisay markaa masaajidka qudus waxaa dhisay cumar ibnu khadaab radia allahu canhu arda muslimiintii markaa waxay akriyeen suurat lisra waa maalintii wala tujinaya intaasoo yani maalintii aadaanka aadaankii markii la addimayey ayaa waxaa loo yeedhay bilaal yaa allah bilaal ibnu rawaxa mu'adinu rasuuliillah mu'adinkii rasuulki ilaahay bay u yeedheen bilaalna markii nebigu maalintii uu dhintay nebigeenu sala allahu caleyh wasalam ayaa ugu dambeysay inuu addimo aadaanba inuu u kaco maalintaasa ugu dambeysay oo maalintii markii waxa weeyaan nabigu iimaan buu ahaayo dadku tuujin jiray sala allahu caleyh wasalam markaa muxuu la qabsaday muddo dee labaatan sannadood in ka badan ayaa wuxuu la qabsaday bilaal mar kastuu aadaanka uu allahu akbar laa ilaaha illa allah uu dhaho wuxuu la qabsaday moxamed oo soo socda oo salaadii istow leh ayuu la qabsaday markii uu dhahay laa ilaaha illa allah ayuu hareertiisa eegay moxamed ma jooga wuu geeriyooday wuu dhaartay maalintaas sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi dib oo u dambaysa qofaan nebiga ahayn uguma addimayo buu yihi bilaal qofaan nebigii ilaah ahay ahayn uma addimayo abubakar baa khilaaf ahaayo khaliifada ahaayo markaasuu ku yidhi no adin markaasuu weliba wuxuu dhahay beledka magaalada madiinana waan iskaga tegaya markaasuu abubakar ku dhahay me anaa ku qasbay halkanaad joogaysa markaasuu ku dhahay bilaalow abubakarow markaad i xoraynaysay ma waxaad ii xoraysay inaan addoon noqdo mise dar ilaahay baad ii xoraysay markaasuu hi may dar ilaahay baan kuu xoreeyay wuxuu dhahay hadaba dar ilaahay haddaad ii xoraysay faraha iga qaad abubakar faruu ka qaada dhulka sham ayuu tegey dagaaladan ka sheekinayn inoo dhan buu ka qayb bilaal marka maalintii bilaal bay ku dhaheen noo adima aadaankiibuu markaa bilaabay allahu akbar markay dhaheen waxay xasuusteen saxaabadii rasuulka ilaahay moxamed xabiibkii moxamed bay xasuusteen dhammaantood way wada ooyeen kadibna cumar wuxuu akhriyay suuraddii suurat lisraa subxaana aladii asraa bicabdihi laylan min almasjid alxaraam ila almasjid alaqsaa aladii baaraknaa xawlahu linuriyahu min aayaatina inahu huwa asamiicu alcaliim suurat lisra ayuu ku tujiyey ragcaddii koowaad ragcaddii labaadna wuxuu ku jiri ku tujiyey saad suuratu saad saad ayuu ku tujiyey suuraddii eeg suurata isra waxay ka warramaysaa maxay masaajidka qudus suuratu saad waxay ka warramaysaa nebi daawuud iyo nebi sulaymaan unduruu unduruu ilaa cizi lislaam halkaas ayaa markii ugu horreysay baytlmaqdeska laga yeegleelay meeshii nebigeenna laga duuliyey meeshii nebigeenna uu ku tujiyey nebiyadii oo dhan ilaahay arwaaxdooda isugu keenay weeyaan baytlmaqdisku subxaan allah marka yahuuddu xaqu male lianna yahuuddu gebi ahaan haykalkan iyo meesha muqadasaadkooda meesha waxbaba kamay ool waa la burburiyey bukhtanasar baa burburiyey oo griigiibaa burburiyey oo romaankaa uga dambeeyey oo waxa farisiyiintiibaa uga dambeysay in mise jeer baa laga burburiyey marka yaa markaa iskale dhulkan annagaa iskale muslimiin baa iskale markaa subxaan allah marka insha allahu tacala baarak allahu fiikum aynu intaa kusoo koobno beritolan ka qaadaynaa halkaas iyo qudus markii lala wareegay ilaa iyo waxaan wadaynaa insha allahu tacala intii ilaahay naga inoogaa inaga gaadhsiiya insha allahu tacaala haddii alla ka dhigo baarak allahu lakum wajazaakum allahu khayran walaa tansaw saalixa ducaayikum insha allah hana ilaawina ducooyinkiina insha allahu tacala baarak allahu fiikum asalaamu calaykum waraxmat allahi tacaala wbarakaatu